laleeyahay maya anfis ma jire waa suganyi wa huwa balaagii xarfun xaraf weeye xarafkaasoo liiijaabi اlmanfiyi kii la anfiyey la sugidiisa u sugnaaday mujaradan mid laga dhartigay kaana ha ahaado annafyu nafyigu naxwo mid mujarad can اlistifhaam ah ha ahaado mujaradan mid laga dhartiray can اlistifhaami kaana nafyu nafyigu ha ahaado naxwo zacamo ladiina kuwii waxay ku andacoodeen kafaruu gaaloobeen allan yubcaثuu inaan la soo bixinayn bacigiyay anfiyeen qul dhe nabiga suubanow balaa inaan laydin soo bixinayn iskaba daaya ma jirto taas wa rabbii rabbigaygaan ku dhaartay ee la tubcaثuna waa laydin soo bixina laydin soo bixina o laydin soo bixina marka balaada waxay anfiday balaada nafyigii oo la anfiyey shaygii la anfiye o ahaa cadam اlbaci ayay sugtay ah, shaygii la anfiyey oo manfiga ahaa ayay sugtay marka waxay u sugnaatay liijaabi اlmanfiy shay la diiday in la sugo ah, shay la diiday in la sugo nafyigii inta buriday ay sugtay shaygii la anfiyey ow amase maqruunan ku lala xariiriyey ha ahaado nafyigaasu bilistifaami istifhaam nafyigi wuxuu noqon karaa nafyi istifhaam laga dhartiray wuxuu kaloo noqon karaa nafyi istifhaam lala xariiriyey labada waa noqon karaa aw maqruunan ku lala xariiriyey ha noqdo bilistifhaami naxw alastu miyaanan ahaynu ilaah yidhi birabbikum rabbigiin lastu waa laysa waa nafyi waa nfy istifhaamaa la geliyey alastu ma ihi miya birabbikum rabbigiin qaala waxay dhahdeen balaa inaadan ahayn warkeed badaa ah, ee waat marka nafyigii inta buriday ay sugtay shaygii la anfinayay ey balaa inaadan ahayn iska daaya anta adiga rabbuna rabbiga niya tahay sharax alraabicu midka afreeyaa mimaa kii xaala uu ka mid yahay jaaءa ku yimid calىa wejin waaxidin hal wej balaa weeye wa huwa balaagu xarfun xaraf weeye xarafkaasoo mawduucun loo dejiyey liiijaabi اlkalaami kalaam la sugidiisa kalaam almanfiyi la anfiyey kalaam la anfiyey in lagu sugaa loogu talagalay iijaabkiiyo kuusii fasiraa ey liihbaatihi kalaamkii la anfiyey in la sugo fatakhtasu waxay gaar ku tahay balaa binafyi diidid nafyay gaar ku tahay bacda alisbaat ayadu ma dhacdo wa tufiidu waxayna faa'iidaydaa ibdaalahu ibdaala nafyi nafyiga la burintiisa nafyigana waa buridaa bacda alisbaat ma dhacdo bacda nafyay dhacdaa nafyigii inta burido ay shaygii la anfinayay sugtaa mujaradan ku la dhartiray kaana nafyu nafyigu ha ahaado can listifhaami istifhaam laga dhartiray naxwu zacame ladiina qoladii waxay ku andacoodeen kafaruu gaaloobeen allan yubcaثuu inaan la soo bixinayn qul nabiga subana waxaad ku tiraa balaa inaan laydin soo bixinayn iska daaya wax jira maahane taas wax jira maahan latubcaثuna wa rabbi rabbigaygaan ku dhaartaye latubcaثuna waa laydin soo bixinaa oo laydin soo bixinaa oo laydin soo bixinaa ow maqrunan fabalaadhe fabalaa huna halkan asbatat ilbacha bacigiyay sugtay bacigii almanfiya oo la anfiyey wa abalat nafya nafyigiina way buriday aw kaana nafyu nafyigu ha ahaado maqrunan ku lala xidhiiriyay bilistifaami istifhaam ha lala xariiriyo istifhaam alxaqiiqiyi oo xaqiiqa loo nisbeeyey naxwo alaysa zaydun zayd miyuusan ahayn biqaa'imin ku taagan waxbaa lagaa weydiina adaa wax lagaa weydiina zayd ma taagan yahay mid taagan ma ahan miya arrintu arrinta zayd inuusan taagnayn miya adaa wax lagaa weydiinaya fa yuqaalu waxaa la leeyahay balaa inuusan ahayn iska badaa midaan taagnayn midaan taagnayn inuu yahay iska daa taas wax jira ma midaan taagnayn inuu yahay iska daa ey balaa huwa zayd qaa'imun waa mid taagan inuusan taagnayn iskaba daaye waa mid taagan aw itawbiikhi eedayn mid loo nisbeeye ha noqdo istifhaam oo wax lagu eedaynayo eedayn iyo canaan naxwu am yaxsabuuna gaalo ma waxay u malaynayaan anaa anagu laa nasmacu inaanaan maqlayn sirahum sirtooda iyo wa najwaahum faqooda ama koodkooda waxa ay ku shawrayaan gaaladu markay hoos u wada hadlayaan iyo markay shawrayaan ama faqayaan amay koodayaan waxa ay hoos iskugu sheegayaan inaanaan maqlayn ma saasay gaalo u maleeyeen bala inaanaan maqlayn iska badaa waa maqlaynahu ilaah inaanaan maqlayn warkeedaa balaa nasmac waa maqlayna nafyigii oo ah cadamu samaac waa la anfiyey waana la sugay samaaci samaaciyaa la sugay aw itaqriiriy ama ha ahdo istifhaamtu istifhaam taqriiri ah istifhaam taqriiriya waxaa la haha xamluka almukhaaطab calى اlإqraari wاlاctiraafi bamrin qad istaqara cindahu hubuutu waxa weya qofkan aad la hadlaydaad ku xambaare inuu qiro oqoonsado oo ogolaado arrin agtiisa ku sugan ah, ama agtiisa ka anfoon ayaad ku xambaaroo ku tirtirsiine inuu ogolaado oo u qiro istifhaam taqriiri ah naxw alastum miyaanan ahayn birabbikum rabbigiin uu rabbi yidhi qaaluu waxay yidhahdeen makhluuqii balaa inaadan ahayn iska badaayo waad ey balaa anta adiga rabbunaa rabbiga niyaad ajrow carabtu waa dareeriyeenoo waa socodsiiyeen ajrow way socodsiiyeen annafya nafyiga maca taqriiri xaalo uu ahaaday mujra nafyi nafyiga makaanu socodsiintiisii nafyigii almujaradi laga dhartiray cani taqriiri nafyiga oo taqriirku la jiro waxay marsiiyeen nafyiga mujarad cani taqriira meeshiis iyo marsiiyeen isku miday ka dhigeen ajrow carabtu way socodsiiyeen annafya nafyiga carabtu luqada carabiga ah laga hadlaa ajrow carabtu way socodsiiyeen annafya nafyiga maca taqriiri xaala uu ahaaday alastu birabbikum taasoo kala wey ah. taqriir xaalu la jiro mujra nafyi nafyiga makaan socodsiintiisoo kale sida nafyiga oo aan taqriir la jirin oo kale u isticmaaleen nafyiga almujaradi can taqriiri laga dhartiray falidaalika sidaas daraaddeed liأjli إجraa'ihim الnfya maca التaqriiri إجrاء الnfyi الmujarad min التaqriir falidaalika socodsiintaas daraaddeed qaala bnu cabaas wuxuu yidhi low qaaluu hadday dhihi lahaayeen nacam lakafaruu waa gaaloobi lahayn markii rabbi uu yidhi alastu birabbikum rabbigiin miyaanan ahayn nacam hadday dhihi lahayn gaalay noqo lahay macnaheed waxay tahay matid rabbigeen waa ah. ah, rabbigiin miyaanan ahayn ha macnaheed waxay tahay rabbi noomati ah, saasuu noqona saasuu noqona marka kafaray noqo wa wejhu kufrigaas wejkiisa ana nacam nacam litasdiiqi اkhabari khabarka la rumayntiisay usugnaatay binafyin la qabro aw isbaatin la qabro ama nafyi ha la sheego ama isbaat ha la sheego wixii la sheegaad rumayd haddana nafyiyaa la sheeg ayadana sideeda waa litasdiiqi اkhabar khabarka la rumayntiisa binafyin la qabro ow amase isbaatin la qabro matni annawcu sideedii nuuc hal nuuca noo dhammaaday annawcu nawcii nawcii ahaanii oo labeeyey annawcu nawcii nawcii ahaanii labeeyey maa kii weeye jaaa yimid calaa wejayni laba wej ku yimid wa huwa kaasu idan wey laba wej mid ku yimid wey nuuca labaad oo kelimaadaas ka mida hmm. idaa idan lama rabo idaa la raba idaa isagaaba ka ixtiraasi doono diidadeeda idanta idaa aa la rabaa anawcu nawcii nawcii ahaanii oo labeeyey maa kii weeye jaa ku yimid calaa wajayni wa huwa kaasu idaa weeye fataaratan mar yuqaalu waxaa la yidhaha fiiha idaada darfun darf la yidhaha darafko mustaqbalun lasoo qaabilaa darafkoo khaafidun asagu hoos dhigaya lishardihi ilaa idaadu idaafay laasimtaa waa mudaaf shardigiisuna waa mudaaf ilayh marka shardigiisa isagaa khafdina idaadaa khafdine oo ku camal fale mansuubun darafka waa la nasbiyey bijawaabiha lagu nasbiyey idaadana waxaa caamil u ah ku camal falaa jawaabka marka meeqa macnuu noo sheegay kow iyadu waa daraf labo waa mustaqbal saddex asagaa caamilho ku camal fala shardiga afar asagana waxaa ku camal fala jawaabka wuxuu yidhi wahaadaa wahaadaa tacbiirkan tacbiirkan oo ibnu hishaam uu cabiray wahaadaa tacbiirkan anfacu asagaa nacfi badan wa arshaqu asagaa wanaag badan wawjazuu asagaana ka gaabnin badan min qowli lmucribiina qolooyinka waxay raaba hadalka ay yidhaahdeen inahaa idaa darfun darf weeye darafkoo limaa zaman u sugnaaday yustaqbalu la soo qaabilaa min azamaani xaalu yahay wa fiihi waxaana ku sugan darafkaas macna shardi haaliban sida badan ay yidhaahdeen wa takhtasu way khaas noqotaa idaa haadihi oo tan ah biljumali jumlooyinkay ku kaas noqotaa jumlooyinka alficliyati ficilka loo nisbeeyey idaadan laba idaa u sheegi doona waa kii ku yidhi fataaratan yuqaalu fiihaa darfun wa taaratana soo socota hadduu taaro sheegay taaro kalaa soo socota oo ah idaadii fujaa-iyadeed oo xarafkaa sida raajica marka wuxuu ku yidhi wa taktasu way khaas noqotaa idaa haadihi oo tan ah biljumali jumlooyinka alficliyati ficilka loo nisbeeyey ee jumlo ismiya ma gasho ismiye ma gasho ficliyay gashaa naxwu faida nshaqati الsamaau samadu markay dildilacdo hadda iyadoo ism gashaa jirtee ka warran waa tane asagaa kaaga jawaaba wuxuu ku yidhi wa amaa naxwu ida samaau shaqad taas oo kale iyo wixii la mid ah famaxmuulu waa mid lagu xambaaraa calىa iطmaar اficli ficil qadaridiis ficilaa meesha ku idmaaran ku qadaran waa ficil ayaa meesha ku qadaran oo waxaa la leeyahay ida samaau shaqad icraabtu waxay tahay ida nshaqat الsamaau inshaqad marka ficilaa ka dambeeya xagga taqdiirta hadda idaada lafdi ahaan asamaau a ku xigto isim ah laakiin icraab ahaan ficila ku xiga oo asamaadu waa faacil ficilkiiyaa xadfan idanshaqat isamaau samadu markay dilacdo inshaqad markay dildilacdo idan inshaqadka maxduufka waa mufasar inshaqadka meesha kugu talo madkuurkaana waa mufasir waa waajib marka in la xadfaba waa meelahay waajibkata in la xadfo ilaa mufasir iyo mufasar lama jamci kare وأmا نحو إdا سmاء شhقت fمحmول waxaa lagu xmbaara عalىa إطmاaر الفعل فعل la qadaridiis وذلika kaasuna مثل waa in امرأة khاafad oo kale wey wuxuu isku kaa shabaha ظarف غayru jaaزim ah iyo ظarف oo jaaزim ah wuxuu ku leeyahay إdaa سmاء شhقت waa idaa waa waxa weeyaan waxaan rabaa shardi iri shardi hayru jaasima wey idaada wuxuu iskugu kaa shabaha shardi hayru jaasima waa idaada iyo shardi jaazim oo ah in labadaas iskugu kaa shardi oo hayru jaasim ah haddaad aragto iyadoo isim ka dambeeya ida samaaun ee waxaa jira shardiga jaasimka laftarkiisa oo la og yahay inuu ficil jasmiyo ayadoo isim ka dambeeya oo ah waa in imraatu marka waa isku mid labadaas iskugu kala shabaxa taana marka waa sidii oo kale imraatuntu waa faacilu lficlin maxduufin yufasiruhu maa bada ah, yufasiruhu maa bacdaha waxa ka dambeeyaa fasira wuxuu ku yidhi soo qadaro wahuwa mihaalkaasu milu wain imraatun wain khaafat imraatun haweeney hadday cabsato khaafad hadday cabsato oo kale wey waqad tustacmalu in loo isticmaalaa la arkaa hiya idaadii waqad tustacmalu in loo isticmaalaa la arkaa hiya idaadii lilmaadi zaman tegey in loo isticmaalaa la arkaa ma badna naxwu waydaa waqtigii ra'ow ay arkeen muslimiintii tijaaratan ganacsi ow lahwan cayaar in faduwaa kala tageen khaarijiina xaalo ay u baxaayaan ilayhaa tijaarada wa idaa waktigii maan hadda kadib waktigii ra-ow ay arkeen muslimiintii nabigiina khudbadii wadaa salى الlahu عalيه wasalam tijaaratan ganacsi markay arkeen hadda ka horay arkeen maan hadda kadib arkayaan markay arkeen ow lahwan cayaar ay arkeen infaduu waa kala tageen khudbadii waa ka dhaqaajiyeen khaarijiina xaalo ay u baxayaan ilayhaa ila tijaara ganacsigiyayba aadeenba meeshii gurbaanka laga garaacayy oo lalahaa badeecadii waa timi safarkiina waa yimid ay aadeen wa taarata waa tana taaradii kale soo kuma soo dhihin fa taaratan yuqaalu fiihaa darfun mustaqbalu soo kuma dhihin waa kana taaradii kale wa taaratan mar kalena yuqaalu waxaa la idhaha fiihaa idaada xarfu mufaaji'atin kadada xarafkeedii kadada xarafkeedii wa taktasu mufaajaada waxay khaas ku tahay idaadan oo fujaa'iyada biljumali jumlooyinka alismiyata ismka loo nisbeeyey naxwu wanazaca waa soo bixiyey oo waa siibay nabi muuse yadow gacantiisii faydaa isla markii waxaa ku soo kediyey hiya gacantii baydaaun mid cad inay tahay cudurna ma qabtee waa dhalaalaysa faydaa isla markiiba waa idaa fujaa'iyaa jumlo ismiyahay gashay hiya oo um mubtada iyo bayda oo khabara waa hal hiya idaada fujaa'iyada u celi waa hal hiya idaada fujaa'iyadaaho xarfun xaraf miya aw ismun mase waa isim darfu makaanin miya hadday isim tahay o zamaanin mase waa darfu zamaan aqwaalu fiihi aqwaaluna ku sugan u ku yidhi saddex qowlaa ku jirta waa xaraf ah waa ism oo darfu makaan ah waa ism oo darfu zamaan ah saddexaas qowlaa ku jirta saddex qowlaa ku jirta waa xaraf waa ism waana darfu makaan waa ism waana darfu zamaan saddex qowl waa sharax annawcu nawci nawcii athani oo labeeyey maakii weeye jaaa yimid min haadihi اlkelimaati kelimooyinkan xaala uu ka mid yahay calaa wajhayn ku yimid laba macno mid laba macno ku yimid wey laba weji waa laba macno laba macnuu ku yimid wa huwa kan laba macno ku yimid idaa wey bikayri tanwiinin xaalo u ahday idan ha isku dhihinoo kuleey ah, idan ha dhihin idan ixtiraas weeye can idan allatii macnaha aljawaab idan xarfu jawaab wajaza taasuu iska ilaalina taasuu iska ilaalina ka ixtiraaza wa huwa idan wuxuu ku yidhi wahuwa idaa weeye bikayri tanwiinin xaalo uu ahaaday tanwiin la'aan fa taaratan mar yuqaalu waxaa la idhaha fiiha idaada darfun daraf darafkoo mustaqbalun lasoo qaabilaa darafkoo khaafidun hoos dhigaa lishardihi ilaa darafkan idaafu laazima idaada shardigiisa waa mudaaf ilayh mansuubun darafka idaada laftirkeedana waa la nasbiyey yaa caamil oo ku camal falay bijawaabihiyaa lagu nasbiyey jawaabkaa ku camal fala idaada jawaabkeedaa nasbiyey haaliban sida badan uu ku yidhi hayru haalibaa soo socda haaliban waa sida badan ilaa waydaa ra-w tijaaratan ayaddiiaba kuu soo socota mus haaliban sida badan fiihinna saddexdaba ku badan fiihinada haalib ku tacaluje saddexdana u celi waxaad u celidaa darafnimada ah, oo waxaa soo socota mid xarafa waxaad u celidaa mustaqbalnimada oo mid maadiya soo socota waxaad u celidaa tadamunu macna shardi inay wadato oo waxaa soo socota mid daraf mujarada ah oo aan shardinimo ku jirin aa jirta ah, idaa waxaa jirta daraf mujarada ah oon shardinimo ku jirin marka saddexda u celi fiihinada xaashiyada faa'iido fiicanay ku leeda marwba la soco ah, fiihinna fi darfiyati wاlmustaqbali wa tadamuni macna shardi uu ku yidhi saddexdaba u celi midaan darfayna soo socoto midaan mustaqbalha maadiya soo socota mid macno shardi ka qaaliya soo socoto darf mujarada ah. ah oo la mujaradu min macna shard wadalikaasu fii naxwi idaa jaaa zaydun zayd markuu yimaado akramtuka waa ku karaamayna wey miaalki zayd marka uu yimaado waa darf mustaqbal ah marka idaada waa mudaaf jaaa zaydun jumlada shardiga waa mudaaf iley idaadaa jareeda ku camal falay idaadana maxalkay ka nasbisantoo akramtu akramada jawaabka aha nasbinayda wuxuu ku yidhi faidaa idaa darfun darf weeye darafkoo lilmustaqbali zamanka lasoo qaabila u sugnaaday darafkoo mudaafun la idaafeeyey wa jaaa zaydunna sharduhu sharduhu waa darafka shardigiisii mudaafun ilayhi idaa isku qabo idaada mudaaf ilayhgiisii weeye wlmudaafu mudaafna sidiisaba dabeeca ahaan khaafidun isagaa hoos dhiga lilmudaaf ilayh wa akramtuka jawaabu idaa weeye wa ficlu ljawaabi ficilka jawaabka dhacaa iyo wamaa ashbahu ficil wixii shabaha alladii fiihi raa'ixaة اlficli waa wax macno ficil qaba kasmi اfaacil wasmi اlmafcuuli wa sifati اlmushabac markaasuu wuxuu ku yidhi wa ficlu jawaabi jawaabka ficilkiisa iyo wamaa ashbahu wixii ficil shabahu jawaabka dhaca huwa naasibu waa midka nasbina limaxali idaa idaada maxalkeeda faidaa idaa mutaqadimatun waa mid hor hor martay min taakhiirin dibdhig xaggiis ka hor martay asalkeeda gadaalay xigtay idaadaanu markaasay soo hormartay wاlصlu asalku wuxuu ahaa akramtuka waa ku karaamaynaa idaa waqtigiiyan ku karaamayna saas ahayd waagii hore akramtuka waa ku karaamaynaa idaa waqtigiiyan ku karaamaynaa jaa zayd inuu yimaado markaasaa la soo hormariyey wa min hayri اlhaalibi waa kana sow kuma dhihin haalibka ayay u sugnaatay mustaqbal wa min hayri اlhaalibi haalibka kayrkiis an takuuna idaa idaa waa inay u sugnaato lilmaadi maadi kamaa sayaati sida imaan doona wa an takuuna waa inay u sugnaato ligayri shard shardi la'aantiis oo ay noqoto darfu mujarad can shardi ah, daraf oo mujarad can shardi ah oon shardi wadan waa inay noqoto naxwo waidaa maa qadibuu marka ay caroodaan hum yakfiruuna waa kuwa iska dhaaf muminiintii sifaadoodii waidaa maa kadibuu maada sila ka dhig waidaa kadibuu markay caroodaan hum ayagu yakfiruuna waa iska dhaafaan shardi maaha waa iska zaman caadiya waa zaman caadiya falaa takunu lahaa u sugnaan maydo shardi wax shardiya usugnaanma falaa yakunu usugnaan maadhe falaa yakun usugnaan maa lahaa idaada shardun walaa jawaabun walaa tudaafu mana loo idaafaynaa limaa bacdaha waxa ka dambeeya wataqdiiru wuxuu noqonaa hum muminiinta yakfiruuna waa iska dhaafaan wakta qadabihim waktiga caradooda maada marka masderiyu ka dhigan ah, waidaa maa qadibu saasaad moodaa inuu icraabay laakiin idaa iyo ma hadday isku xidho maada silaa laga dhiga wa tunsabu waxaa lagu nasbinaa bimaa shay laa yakuunu marka fiiri wa tunsabu idaada oo mujarad an shardiga ah watusab waxaa lagu nasbinaa bima shay laa yakuunu jawaaban aan ahayn taqadama calayha ka hormaro aw taahar canha ama ha ka daba idaada waxaa lagu yaqaanaa marka aysan shardiyada ahayn caamil un baa iska nasbina caamilkaas ama ha ka daba ama ha ka hormaro jawaabna uma ah caamilaan jawaab ahayna iska nasbina markaas ama ha ka hormaro ama ha ka daba وhda تriifu تriifkan iبن هiشhaaم اladي تacriifka dakrow sheegay almuصنifu anfacu isagaa nacfi badan macnan xagga macnaha وarshadu وaxsanu isagaa wanaag badan cibaaratan xagga cabirida وawjasu isagaana gaaban lafdan xagga dhawaaqa min qowl الmcribiina kuwa waxeraaba qowlkooda ay yidhaahdaan inahaa idaa darفu وa darف darafkaasoo limaa wakti u yustaqbalu lasoo qaabila min azamaan xaaluu yahay wa fiihi waxaana ku sugan macnaa xarfi shardi haaliban sida badan amaa annahu qowlka ibnu hishaam anfacu inuu nacfi badan yahay falimaa shay dartiis weeye fiihi qowlka ibnu hishaam ku sugan oo min bayaani camali idaa idaa camalkeeda lacdayntiis ah idaa waa camal fale iyadu waa caamil ilaa waa mudaafe mudaafuleygay ku camal fale oo ay jere taasuu caddeeyey taasuu caddeeyey o taasuu caddeeyey iyo walcaamili kii ku camal falayey fiiha idaada wuxuu kaloo sheegay ayada idaada caamilka ku camal fala oo ah jawaabka wa faa'iida labaad iyo wa tasmiyati maa shay in lagu magacaabo yeliihaa idaada ku xiga shardan waxa ka dambeeya magaciisa in shardi la yidhaaho waa faa'iida saddexaad iyo wa taaliihi naagaaskan ku sii xiga jawaaban in lagu magacaabo waa faa'iide afraad afartaasaa qowlkiisa ku jirta wa cibaaratuhum mucribiinta tacbiirkooduna laa tufiidu faa'iidayme daalika madkuurkaas afartaas macnaa faa'iidayme wa amaa annahu arshaku inuu ka wanaagsan yahay wa awjasu ka gaaban yahay fadaahiru taas oo iska muuqata oo iska cadda sharaxaad uma baahno wa takhtasu idaa idaa waa kaas noqotaa idaada ashardiyatu shardiga loo nisbeeyey haadihi oo tan ah bidukuuli geliday ku kaas noqotaa calaljumali jumlooyinka la galo jumlooyinka alficliyatu ficilka loo nisbeeyey wadaalika xukunkaasuna caksu fujaa'iyati idaada fujaa'iyada cagsigeed wey oo ayadu jumla ismiyay khaas ku noqotaa idaa fujaa'iya wadaalika xukunkaasuna caksu lfujaa'iyati fujaa'iyada cagsigeed weeye calaa asaxi qowlka saxnimada badan fiihimaa labadana ku saxnimo badan oo waxay tahay idaada shardiyadaah inaysan ficliya waxaan ahayn gelin waa asax ee khilaafaa ku jira fujaa'iyadu waxaan ismiye ahayn inaysan gelin waa asax ee khilaafaa ku jira labadaba saasaa ku saxnimo badan naxwo faidan shaqati samaau samadii markay dildilaacdo oo fa samadii ay noqoto wardatan ubax ubaxaasoo ka dihaani kal maqaarka gaduudan lamid ah maqaar gaduudan la mid ah, ah maqaarka ah. gaduud maqaarku waa kala jiidma soo ma jeed waana gaduudan faidaanshaati samaaw samadii markay dildilacdo fa kaanad ay noqoto wardatan ubax ay noqoto ubax oo kale kalwardi macnaha wardigaasoo ka dihaani kaladiimi اlaxmar ah, saanta ama maqaarka gaduudan oo kalea wa amaa naxwu ida samaaun shaqad ama kaasoo kale miya oo idaadii isim uu ka dambeeyo oo mimaa shay ah dheh wa amaa naxwu ida samaaun shaqad oo kale oo mimaa shay ah dakhalad ay gashay fiihi maaga cala alismi ism ay gashay idaadii oo mimaa shay ah dakhalad idaadii ay gashay fiihi maaga cala alismi famaxmuulu waxaa lagu xambaaraa cinda jumhuuri اlbasriyiin calaa iطmaari اficli ficil la qadaridiis wayakuunu ismu isimkuna wuxuu noqonaa isimka addaakilatu ay gashay hiya idaadu calayhi isimka korkiisa faacilanu noqonaa isimkaasu isimka ay gasho ka dambeeya faacilu noqonaa faacilko bificlin lificlin u sugnaaday faacil oo ficil iska leeyahay ficilkoo maxduufin oo la xadfay ficilkoo yufasiru uu fasiraa alficlu ficilka almadkuuru la sheegay wataqdiiru soo qadaridu idan shaqati samaau samadu markay dildilacdo inshaqad ay dildilacdo wadaalika kaasuna oo shardigan kayru jaasimka oo idaaqa milu wayn imra'atun khaafad oo kale weeye oo wuxuu la mid yahay shardigan jaasimka oo isimku ka gadaal maray mraatun imraatun faacilun faacil weeye faacilkoo bificlin ficil u sugnaaday ficilkoo maxduufin bificlin ay lificlin ficil u sugnaaday ficilkoo maxduufin la xadfay calaa shariidati tafsiiri tafsiirka dariiqadiisa lagu xadfay shariida iyo shardi waa isku mid shardigii waxaa lagu xadfay tafsiirka shardigii tafsiirka wuxuu ahaa mufasir iyo mufasir inaan la jamci karin dariiqadii aheed shariida iyo shardi waa isku mid calىa shariidati kada calىa shardi kada waa isku mid meeshaad ku aragtaba shariida iyo shardi waa isku mid ficilkaasoo maxduufin la xadfay calىa shariidati tafsiir tafsiirka shardigiisii lagu xadfay oo ahaa mufasir iyo mufasar lama jamci karo wataqdiiru soo qadarida wain khaafad hadday cabsato imraatun haweeney khaafad hadday cabsato weeye faqaasa ibnu hishaam wuxuu ka qiyaastay asharda shardi shardigaasoo kayraljazimi aan wax jasminayn waa idaada calaa shardi shardigii uga qiyaastay oo waxaa maqiis ah shardiga kayrujaazimkaa maqiisu calayhina waxaa ah shardiga jaazimkaa qofkii usuulkii marka wax ka fahmaayo waa fahma qofka kale waa meesha xoogaa ku culus ilaa qiyaas naxwo laguma barto qiyaas usul fiqiya iskale masale usul fiqi waay xugunaad rabtaa inaad inaad inaad shaygan xugun u sugtaa rabtaa shaygaanna aayadna uma haydid xadiidna uma haydid ijmacna uma haydid waxaad raadinee shay kale oo ama ijmac haysta ama aayad haysta ama xadiid haysta aad raadinee oo shaygan aad xugunka u rabto macnaha ku jira uu ku sugan yahay oo ay isku mid yihiin shay kalaa soo hesha marka oo aayadu sheegtay aayadii xugunay sheegtay cilada xukunku ku xihan yahayna waa in la fahmo oo macluul iyo iyo mutacad badaa loo qaybiyaa shaabhe waa inuu shay macluulayi shay oo la cileeyo waa inuu oo la yidhahdo xukunkan waxaa saas loo yidhi cille heblaa ku jirta waa inuu yahy hadda salaada duur afar ragca xaal looga dhigay kaas lama yaqaan mutacad badaa la yidhaha ilaah nagu addoonsadaa leeda wa salaada subaxna laba looga dhigay duurna afar looga dhigay shay la og yahay maaha kaas wax lagama qiyaasto ee mid qiyaastiisa la fahmayaad raadse oo ciladiisa la fahmaya sababta xukunka sida loo yidhi markaad soo hesho aad waxaad samaynaya waxaad leedahay khalaas shaygan aan naska loo hayn xukunkiisu waa kadaa aad leedahay qiyaasan calaa kadaa shaygaanaan uga qiyaasta kaasaad xukunka uu kala mid markaasoo kale waxaa la shayga oo aada xukunka u raadaydo oo aan isaga naska loo hayn maqiis aa la yidhaah kan daliilku ku soo aroorayna maqiisu calayhi aa la yidhaah ah, macnaha ka dhaxeeya oo aad leedahay xukunkaas ilaah wuxuu saas u yidhi macnahaasaa ku jira kanna waa ku jira marka waa isku mid aad leedahayna cilaa la yidhaah ah, macnahaas cilaa la yidhaah xukunkiina waa xukuna lena shayga labadooda ka dhexeeya oo aad leedahay waxa weya kanu kanuu la midi ah, marka arkaanti dhag waa la helay marka maqiis maqiisu caleyhi cilo iyo xukun afarta haddeer fiiriya meeshaan idaa idaa samaaun shaqad idaadaas uu wuxuu rabaa inuu isbaatiyo waxa ka dambeeya oo ah samaau inuu faacil yahay lificil maxduufi marka ayadii waxau leeyahay mid kalaan uke aan uga qiyaasana daliilu raba inuu keena mogta ah, qiyaasku waa daliil adilada mid ka mida ah. wuxuu leeyahay waa in imra'atun in sawmahan shardi wax jasmiya hadda ficilaa la jasmiya ma dhici karta ism inuu ogolaa marka inimra'atun intaan waxaan ognahay ism ma gasho ism lama jasmiye ficil maxduufay jasmiye wain khaafad alaleey marka waxaan leeyahay ida samauna waa la mid ayadana oo waxay kala mid tahay sida tanba ficil uga xadsan yah ayadana ficila ka xadsanaan leeyahy ah. macnaha ka dhaxeeyaana kanuna waa shardi kanuna waa shardi ah. ciladaasaa ka dhaxayda cilada ka dhaxayda kanuna waa shardi kanuna waa shardi khalaas isku xurusi marka waxaad tidhaahdaa isimka ka dambeeya wuxuu ku rafcisan yahay faacilnimo wuxuu ku yidhi faqaasa ibnu hishaam waa qiyaastay asharda shardi waa idaada shardigaasoo hayraاljaazimi asharda ama hayraاljaazimi xaala uu yahay shardigu calaa shardiyuu ka qiyaastay shardigaasoo ayr shardigaasoo aljaazimi wax jasmiya waa inta muxuu iskaga qiyaastay xukunka uu labadoodu leeyay waa iskaga mid waa maxay fii dukuulihi gelidda uu galay uga qiyaasay fii dukuulihi shardiga jaazimta galidda uu galay cala ism ism almarfuuci la rafciyey bificlin maxduufin ficil la xadfayna lagu rafciyey tacalluji cala ismi uu galay ism almarfuuci la rafciyey bificlin lagu rafciyey ficil kaasoo maxduufin la xadfay wa haada alqiyaasu qiyaaskan wuxuu ku leeyahay qiyaaskan kanu kanuu la mid yahay hadduu iska leeyahay waa caddahay marka waa macno daahira hadduu rabo inuu dad ku isbaatiyo oo yidhaha deliil cad aan keenay idan samaau shaqad asamaadu ah inay faacil tahay deliil aan u keenay hadduu leeyahayna bushiyaa ku jira labadooda isku misaalaaya kane kan waa isla mid uu iska leeyahay ee eh, waa isla mid waa sax mid walba isi marfuuca ka dambeeya waana shardi hadduu intaas ula jeedo hadduu ula jeedo daliil aan u keenay isimka ka dambeeya inuu faacil yahayna waraa ku jira warka ku jiraa wuxuu yahay waa aan aragno warka isagaaba sheegaya horta aan aragno jawaabkaa sheegid u baahni kan isagaaba sheegaya fiiri warka ku jira wuxuu ku yidhi wa haada alqiyaasu qiyaaskan in kaana hadduu u sugnaaday limujaradi tandiiri isku mid ka dhigid oo kali ah isku mid weeye hadduu intaas ula jeedo fa daahirun waa iska cadya waa isku mid weyi kanuna waa shardi mar isim marfuucu ka dambeeyo kanuna waa shardi isim marfuucu ka dambeeyo hadduu intaas ula jeedo waa daahir waa cadda wahaada alqiyaasu qiyaaskan in kaana qiyaasku hadduu u sugnaaday limujaradi tandiiri isku mid ka dhigid oo keli ah isku mid inuu ka dhigo fa daahirun waa cadya taas wa in kaana hadduu yahay qiyaasku lilstidl lilstid lilistidlaali a meesha laga rabaa istidlaali a laga rabaa meeshaas ogaada istidlaal istilaal maahan subxaan allah ma kuugu saxan tahay saas waaye lilistidlaali aad leedahay lilistidlaali keliya daala naga maqan wax kale nagama maqan meesha taadaas daalkii ku xigaa maqan ah, wain kaana hadduu sugnaaday lilistidlaali fa fiihi nadarun bushiyaa ku jira bushigiyuu kuu sheegaa ir waa kan isagaa kuu sheega bushiga wuxuu ku yidhi lianna sharda almaqiisi calayhi maqiisu calayhiga shardigiisa maqiisu calayhiga waa shayga aad asalka ka dhigaydood xukunkiisa aad rabto inaad midka kale soo gudbido hadda maanta maqiisu calayhi waxaa ah waa inimraatun inimraatun taa ah asal laga dhiga maxaa yeele wuxuu ku yihi lأna sharda اlmaqiisi calayhi kan wax laga qiyaasana waa mushababigi ah, kiyo kale waayo maqiisu calayhiga shardigiisa an yakuuna waa inuu noqdo mimaa shay itafaqa ay isku waafaqeen calayhi korkiisa alkhasmaani labada maslada isku haysata masle ay ku ijmacsan yihin wax laga qiyaasta wاlkhilaafu khilaafkuna haabitun waa ku sugan yahay fii in aydan noqoshe sidii idaada isimka ka dambeeya marfuuca naxwole iskugu khilaafeen ma ficil maxduuf arfiyey ah in kan ka dambeeyna sidoo kale iskugu khilaafeen markay jawaabta hoosaynu kugu dhigaa fiiriya jawaabtu waa cadda hoosuu ku dhigaa bushiga uu sheegay jawaabtiisa ujiiba waxaa looga jawaabay caninadari bushiga iyo fiirada biannahu shaniye laa yushtaradu lama shardiyo filmaqiisi calayhi mar midka wax laga qiyaasanaa an yakuuna inuu yahay mutafaqan calayh mid laysku waafaqay bayna alkhasmayni labada doodaya dhexdooda ilaa idaa kaana alqaradu ujeeddadu markuu yahay maahane min alqiyaasi qiyaaska looga jeedo ilzaama alkhasmi qofka qofka la ladooda in lagu laazimiyo wa qaradulmusanifi musanifka ujeeddadiisuna ihbaatu haada alxukmi waa xukunka in la sugo laa ilzaamu alkhasmi kan doodaya in lagu laazimiye maha waxay tahay markaad wax qiyaasayba laba arrimooda mid wax loo qiyaastaa mar qofaad masalada ka doodayda dood iyo mujaadala lagu jira wuxuu ku yihi shaygan daliil u keen aayad mahaydid xadiis mahaydid ijmaac mahaydid hadday naxwo tahayna aayad mahaydid luqadii carbeedna gabayadiina mahaydid daliil mahaydid qiyaasaad rabtaa inaad ku isbaatid oo daliil ka dhigato markaasoo kaleeto shayga aad wax ka qiyaasaydo waa in adiga iyo qofka kula doodaya aad isku waafaqsantihin dad kale hadii ku khilaafsan hadday rabaan ah, waa inaad tidhaahdo dhegayso shayga hebela ma aaminsantahin xukunku saas yahay ah, ee kanuna waa la mid qofkii markaasaad ku leesibi kartaa laakiin haddii shayga hebel aad leedahaba xukunka aad sheegaysa usan ka aaminsanayn wuxuu kaa leeyahay kaad sheegaydaanan ba ka aaminsanin xukunkaad sheegaysa ah marka waxbaa sii fakana qiyaaskii marka qiyaask waa sii fogaana kii kaleba doodu ka tolatay wuxuu leeyahy kaad leedahay waa la mid asaga lafkiisaanan aaminsan inu saas yahy marka waxa weya markaad rabto inaad qofka kuladooda ku laasimido midka aad wax ka qiyaasayda shardi waxa ah labadiinu inaad isku waafaqsantiin cala alaqal ah. marka markaas laakiin fiiri qofna la doodi maydid adiga masaladaana daliil u raadseen adugu inaad ku qanacsan tahay shaygaas aad wax ka qiyaasada xukunkiis ursidaya khalaas waxbaad ka qiyaasanay marka isagana musanifka inuu khasmiga ku laasmiye maaha waa inuu asagu masaladan daliil u sheego ah, inuu masaladan daliil u sheego wa marka intaas wuxuu ku yidhi wahaadal qiyaasu qiyaaskan in kaana hadduu sugnaaday limujaradi tandiiri isku mid ka dhigid oo kali ah fadaahiru waa iska muuqdaa wain kaana hadduu sugnaada lilistidlaali fa fiihi nadaru bushiya ku sugan bushiya ku sugan lianna sharda almaqiisi calayhi kan wax laga qiyaasanaa shardigiisa an yakuuna waa inuu ahaado mimaa shay wax ka mida ah, itafaqa isku waafaqeen caleyh korkiisa alkhasmaani labada doodaya walkhilaafu khilaafkuna haabitun waa sugan yahay fii in ayuu ku sugan yahay shardiyadaa ayda noqoshe wاlmukhaalifu midka khilaafsan fii dalika kaas alakfashu akfash weeye oo inta isimka ka dambeeya marfuuca iyo idaama isim ka dambeeya marfuuca waa ay khilaafsan yihiin inay faacilnimo u caynowday waa khilaafsan yihin in faacilnimo u caynowday oo ficil maxduufa ay faacil u yihiin waa khilaafsan yihiin wlmukhaalifu qofka khilaafsan fii daalika xukunkaas alakfashu weeye iyo wlkufiyuuna akfash basriyiinu ka mid waa ardaygiisiibu wey laakiin masaladan kuma waafaqsana basriyin fainahum akfashiga kuufiyiinta yujiisuuna waxay banaynayaan dukuula in in gelideed iyo waidaa inta iyo idaada ashardiyatayn labada shardi loo nisbeeyey cala asmaai ay galaan inay asmaada geli karaanay banaynayaan waa geli karaan leyihin asmaada marka ism marfuuco ka dambe haddaad aragto ficila maxduufa alaslu cadam اxadfiy kuleeyi alaslu cadam الtaqdiir inaan wax lasoo qadarina rabayna si asalka alaslu cadam الtaqdiiri kuleey famra'aة imra'aة cindahum agtooda xaalo ay ahaatay akfash iyo kuufiyiinta mubtada we wakhaafatna khabaru khabarkiisi wey aw faacilu aw amase imra'aة faacilu faacil weeye bilmadkuuri ficilka la sheegu faacil u yahy ficilka la sheego ficil ka dambeeya imra'atunta waxay le waa faacil khaafa ka dambayday faacil u tahy faacilna waa banaanyahay ku leeyi inu ka hormaro ficilkiisa saas ilaa iyagu qabaan waa faacil soo hormaray kuleeyi annagu labada icraabadoon icraabayna kaan rabno imra'atun mubtade khaafa jumlada khabar imra'atun faacil khaafadna waa ficilkii nabad bu saasay leeyihin sidaas ayay leeyihin wuxuu yidhi famraatun cindahum agtooda xaalay haatay mubtada waqaafatna khabaru weeye ow amase faacilu weeye imraatun bilmadkuuri ficilka la sheegay faacilu tahay cinda alkuufiyiin taas haddana waxay sii khilaafsan kuufiyiintii iyo akfash mubtade in laga dhigo way isla ogol yihiin iyo kuufiyiintu adarna laga dhigo kaafad aacil in laga dhigana waa isla ogolyihi laakiin ficil kay faacil u tahay isku khilaafsany faacil in laga dhigo waa isla ogolyihi laakiin waa faacil marka la yidhaah awa ficilkii kufiintu waay lein waa midka ka dambeeya akfashna wuxuu leeyahy faacil kama hormaro ficilkiisi waa mid maxduuf oo jumhuurtii ku soo laabaa qowlka ay qabeen marka fiiri akfash marka qowlka jumhuurtana waa ogolyi fiiriya qowlka jumhuur basriyiin na waa ogolye qowl kalena icraab kalena waa ogolye ah, basriintu waxay leeyiin waa faacilin ficlin maxduufin oo u caynowda wax kale ma banaana asaguna wuxuu leeyahy maya waynu ku waynu ku waafaqsan in faacil laga dhigi karo oo ficilku weliba maxduuf yahy laakiin waxaan kule icraab kalaa banaan oo alasl cadamu taqdiir waa inaan wax lasoo qadarin imra'atun mutadakari khaafat jumlada khabar ka dhig kuufiyiin marka la wada joogo kuufiyiinta mutadnimada isla ogoliy akfar khabarkana isla ogoliy haddana waxay isla ogolyihin faacilnimada laakin isku ficlaysan markaas ogolayn waa faacil waa faacil ay isla leeyihin markaasu asagu leey lificli maxduuf ayaguna waa le ficli madkuuri ah, taasa isku khilaafaya waay wuxuu ku yidhi o faacilun wey bil bilmadkuuri ficilka la sheegay u faacila cinda alkuufiyiina aw bimaxduufin ficil maxduufa u faacila cinda alakfash waqad takruju inay ka baxdaa la arkaa idaa can ilmustaqbali idaadu mustaqbalka waa ka bixi karta wa tustacmalu waa la isticmaala darfan daraf xaalo ay tahay darafkoo lilmaadi waktigii tegey u sugnaaday muطlaqan xaalaa la kala qaadeen muطlaqanta waa waqacad bacda alqasam owla bacda alqasam inay dhacdo iyo inaysan dhicin ha kala qaadin ha kala qaadin saasuu leeyahy wa tustacmalu darfanaa loo isticmaala lilmaadi darafkoo lilmaadi usugnaada muطlaqan xaalaan la qaade ah, waqacad bacda alqasam owla laakiin wuxuu leeyahay xaashiyada nadara ku suganoo bacda alqasam markay dhacdo maadi uma sugnaatee xaalay u sugnaata oo kali ah un meesha mustaqbalnimadii ah ka baxayda mustaqbalnimadii a ah ka baxayda welilxaali iyo weli xaali xaaq u sugnaaday macnaa weli aali alay ku cadfan tahay lilmaadiyi ku cadfanta wa tustacmalu idaadii waa la isticmaalaa darfan xaalay tahay darafkoo lilmaadi u sugnaaday iyo welil xaali wa ah, labadaas macnay noqon kartaa waxay noqon kartaa marka macnaheeda khaalibka lagu yaqaan waa mustaqbal maxay kaloo noqon kartaa maadi maxay noqon kartaa xaalo laakiin xaaladu waxay ku qaydan tahay bacdalqasami bis mar kale xaalo noqon karta lama arko idaa oo waktiga hadda la joogo sheegaydaa kali ah waa markay bacd alqasm dhacdo ah. bacd alqasm waaba kana wuxuu ku yidhi walilxaal ayay u sugnaanaydaa bacd alqasami dhaar ka gadaal falawalu mid horeeya oo waa maxe ayadoo bimacnaa maadi ah naxw qowlihi tacaala wa idaa waktigii ra'ow ay arkeen tijaaratan ganacsi ow lahwan cayaar infaduu ey tafaraquu waa kala tageen ilayhaa khaarijina xaalo ay u baxayaan ilayhaa ila tijaara waa maadi waqtigii wey waa aani mid ka laday oo xaalkiiya naxwo waa najmi xidigiyaan ku dhaartay idaa hawaa marka uu dhaco waqtigaas uu dhacayo waqtigaas uu dhacayo waa xaal hadda kadib aan dhaaran doona maahan mustaqbal hadda ka horaan dhaartayna maahan uqsimu waxaan ku dhaarana weeye waa najm waa najmi xidigiiaan ku dhaarana ilaah yidhi idaa hawa marka uu dhacayo wa taarata marna yuqaalu waxaaba la yidhaah fiihaa idaada xarfu mufaaja'atin kedada xarafkeedii falaa taxtaaj uma baahna ilaa jawaabin jawaab wa takhtasu waxayna gaar ku tahay bidukhuuli gelitaan cala aljumali jumlooyinkii la galo jumlooyinka alismiyati ismka loo nisbeeyey cala lasaxi qowlka saxnimada badan naxwu wanasaca waa siibayo waa baxshay nabi muuse yadow gacantiisii faydaa isla markiiba hiya gacantii baydaau waa mid cad linaadiriina dadka fiiraayay u cadda qofka fiirinaya caddaanu arkaa fahiya faidaa hiya idaadi hiya a ka dambayda bayda fahiya mubtadaon weeye waa baydauna khabar weeye waqatalihaa inay la ayadoo fujaiya aa jumlo ficliya ka dabamari karta laakiin bishardi waa inay maadi qad watata waa kana waqatalihaa fujaiyadii waa inuu la xidhiidsadaa la arkaa aljumlatu waqatalihaa ficliyadii inay la xidhiidhsataa la arkaa aljumlatu ficliya idaa kaanat markay tahay ficliyadu masxuubatan mid lala saaxiibiyey biqad naxw kharajtu waa baxay faydaa isla markiiba qad qaama waxaa istaagay zaydu zayda istaagay waqatlihaa idaa fujaa'iya inay la xidhiidhsataa la arkaa aljumlatu jumlo jumlada alficliyatu oo ficilka loo nisbeeyey idaa kaanat markay ahaato jumlada ficliyada masxuubatan tu lala saaxiibay biqad naxwu kharajtu waa baxay faydaa isla markiiba waxaa igu soo kediyey qad qaama zaydun inuu istaagay qad qaama zaydun ayd mid istaagay inuu yahay dhe xakaahu waxaa sheegay alakfashu akfashaa yidhi jumlo ficliyahu waa ka daba martaa idaa fujaa-iya haddii ay tahay qad mid lala xidhiiriyey canilcarabi carabtuu ka sheego carab ku hadashaa la arkay yidhi waqtulifa waa laysku khilaafay filfaai fada fadu aawe faidaa idaada sow fa kuma jirto fadaanu ay taale fadaanu xay tahay wktulifa waa lasu khilaafay ilfaaifaada fada adaakilatii gashay calayhaa idaada faqaala almaaziniyu maazini wuxuu yidhi zaa'idatu wa iska ziyaado wa qaala zajaajna wuxuu yidhi dakhalad way gashay lirabdi xirib daraaddeed kamaa fii jawaabi shardi sida jawaabu shardiga oo kale ay u geli jirtay fadu wktulifa waa laysu khilaafay fii xaqiiqati idaa alfujaa'iya hal hiya idaadaasu xarfun miya kow aw ismun miya labo وعlى اsmiyةi haddaan qabano inay sm tahay hal hiya ظarفu makaanin miya aw ظarفu zamaanin miya aqwaal fiihi aqwaaluna ku sugan khilaaf aqwaasho ثaلaaثaة saddex ah dahaba waxaa ku tegey ilى اأwli qowlka ugu horeeya oo ah waa xarف alakfashu iyo wlkufiyuuna wakhtaarahu waxaa doortay ibnu malikin waila hani qowlka labaad oo ah waa darfu makaan waxaa ku tegey almubarad abucabaas almubaradaa ku tegey wlfarisiyu a ku tegey wa abulfatx ibnu jiniya ku tegey wa cusiya waxaana loo nisbeeyey ilaa sibwey wakhtaarahu waxaana doortay ibnu cusfuur waila halii qowlka saddexaad oo ah waa darfu zamaan waxaa ku tegey azajaaj iyo warayaashiyu shiikii la dhihi jiray cabaas ibnulfaraj abulfadli arayaashi shiikaasaa ku tegey xashadinu kugu yaala magaciisa wakhtaarahu waxaana doortay azamaqshariyu zamaqsharina waa doortay wakhtaarahu qowlkaas ah inay tahay darfu zamaan zamaqshariya doortay wasaxiixu saxiixa alawal waa qowlka ugu horeeya inay xaraf tahay wey wakhtaarahu waxaad doortay qowlka ugu dambeeya oo ah inay darfu tahay qowlkaas waxaad doortay azamaqshariyu maxamuud ibnu cumaraad doortay wasaxiixu qowlka saxiixa ah oo sawaabkaa ah. alawal waa qowlka ugu horeeya oo ah inay xaraf tahay wayashhadu waxaa u markhaati kaca ah, lahu qowlkaas inay xaraf tahay waxaa u markhaati kaca ah. qowluhum carabtu yidhaahdeen kharajtu waa soo baxay faydaa isla markiiba waxaa igu soo kediyey ina zaydan zayd bilbaab albaabka inuu ku sugan yahy zayd albaabka taagan fiiriya marka faidaada maxaa ka dambeeya inaa ka dambayda ina waxa ka dambeeya waxa ka horeeya kuma camal fali karaan aawa caamilkeedi marka hadday isim tahay isim ilaa wuxuu rabaa caamilku camal fale everway waa xarf marka caamil uma baahno ah, ilaa ism waa waajib in lagu camal fala khalaas waa caddaata marka bikasri ina la akriyey falow kaanad idaa hadday ahaa laheed darfa makaanin ow zamaanin laxtaajad waxay u baaha laheed ilaa caamilin mid ku camal fala caamilkaasoo yacmalu ku camal fala fii maxaliha maxalkeeda nasba wa ina ina laa yacmalu ma camal falo maa bacdaha waxa ka dambeeya fii maa qablahaa ilaa toddobiyo toban shay weeye waxa ka dambeeya waxa ka horeysan ku camal falin insha allahu haddii ilaahayna gaarsiyaalisyadan loogu tegaa markaan marayno ibnu caqiilka xaashiyada khudariga kaas khudarigaa tixa khudariga xaashiyadiisaa tixda ina ina laa yacmalu kuma camal falo maa bacdahaa waxaa ka dambeeya fii ma qabla waxaa ka horeeya waydaa badala haduu waydaa badala markuu buro an takuuna darfan inay noqoto tacayana waxaa caynooba an takuuna xarfan inay noqoto walikullin mid kasta oo min idaa alshardiyati ah iyo wlfujaa'iyati mawaadicu meela u sugnaadeen welikulli mid kasta oo min idaaca shardiyati ah iyo wlfujaa'iyati mawaadicu meela u sugnaadeen mawaadicdaasoo taqusuwa qaas yeelayda waqad ijtamaca waaba kulmeen idaa shardiya iyo idaa fujaa'iya fii qowlihi tacala ay ku kulmeen uma idaa dacaakum marku allah idin yeero dacwatan yeeris hal mara ah min alardi dhulka markuu idinkaga yeero oo ilaah uu idin yidhaahdo soo baxa idaa isla markiiba antum idinka takhrujuuna kuwa soo baxayaa tihiin aidaa aidaa idaada alulaa horayda shardiyatun weeye weliyadhaa waxaa la xiriirsatay jumlatun ficliyatun waathaaniyatu idaada dambaydana fujaa'iyatun weeye weliyadhaa waxaa la xiriirsatay jumlatun ismiya allah subxana wa tacala aclam sal allah wslam wbaaraka cala nabiyina mxamed